ma aha inuu baatil ku bixiyo jabhadahi iyo balaaga dagaalada iyo waxaasi ugu tabarruco iyo ma aha kuwaas oo kale wa rajulun iyo nin oo aataahu allahu xikmatan cilmi naafica lou siiyo fahuwa yaqduu biha wax ku xukumaya wa yucallimuhaa dadkana baraya muttafaqun calayh waxaan ku imaan doonaa xadiidka raqam خمسمية واحد وسبعين بكل دولار معناه حديث المعنيسنا وحاوية لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين كما حبونا قفنا إلا مخلصه ويبقى أن يروح إلى قد خسيس وكلامه يتابع إلينا لكن حتى تسوى حواليا وقفك أن ينالك يلوى كعور لو قولوا ويلوه يجعل إسرائيل وألا بعثيه وإذا أنه انتقل صوحك لكلامه la yidhaaho laakiin marka isaga yaaqin yahayo marna ma qiyaana marka rimqada xasadka macno kala laga wadaayo ninkaa rimqada la yidhaaho sidiisa oo kale inuu noqdaa marka kaan isaga waxaa lagu sheegaa inuu yahay tamanni mitli qofkaas waxa ina siiyo oo kale inuu helo oo ku tamanniyo وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ineebaa ka jecel maalka dhaxaltooyadiisa maalkiisa ka jecel oo maalka dhaxaltooyadiisu u jecel badan yahay faqaaluu yaa rasuul allah maa mina axadu ilaa maaluhu axabu ilayk laguma jiro qof laguma jiro ilaa maalkiisa mujaali qof waliba maalkiisu maalka kale ka jecel yahay maalka dhaxaltooyadiisa iyo maalka dadka kalaba qaala markaasu wuxuu yidhi fainamaa lahu maa qadama ka maalkiisu waxa weeyaan waa wuxuu hore naqsaday wamaala waarisihi maa akhar maalka dhaxaltooyinka waa adiga irtooyeen marka ha ogaadna maalkiina aad ka jeceltiin maalka dhaxaltooyadiina soo ma aha waa sax laakiin maalkiin markaad u malaynaysaan inaanu ahaynba marka suuroobo oo maalkaad haysato ee aad ka tegayso ee muxuahay carruurtaad ugu kala aad maalkaad u malaynayso marka ee maalkaad waxa weeyaan waxaad hore baxsatay ee aakhira sii geysatay hadda ka horna waan soo marray xadiidkii abudardaa cudurada anhu ee qofka maalkiisa ku xadidaayay laba shay wuxuu manaafacsado intuu adduunka joogo iyo aakharisaba horaysiiyo wixii kaleta marka wuu ka tagayaayo waraqadii uga tagayaan marka maalka waarkana waa wuxuu qofkuu ka tago oo adduunka uu kaga tago waarka iskalaho sidaa iyaga dhexlaaya maalka isagu uu leeyahayna waa kii uu isagu ku intiqaamay aqar ugu intiqaamay haddii lagu intiqaamay rawahu وعن عدي رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق التمرة النار تفجع شان تولو حبت من الجحر بها هذا وحنا في الصحيحية حديثا كذا مرة قصدي سوى ثم الرئيس وانت فلك الدين waan soo marnay boqol iyo soddon iyo sagaal buu ahaayo waa kii uu ahaa muxuahay nebigu sal lla alay slam inuu khudbeeyey oo dadka sadaqada uu ku guubaabiye oo yihi qof walbaba allaa la hadli doono isagoon tarjumaan aan u dhaxaynin markaas xagga firin doona xagga firin fattaqu naara wala bishiqi tamar marka goortii dambe aakhirkii ee intan ahayd muttafaqun calayh وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أن لما سؤال شيئا قط ولي لما سؤال فقال لا أحد الماء إله وإن كان سؤال ولي الماء لا ماء به الدين حيانا وسين جنة فتح الدين كلام وعدي هذا وناسا أيه ee u ballan qaadi jiray ama udhadhihi jiray uga ama u qaadaana bixin doona adhow bixin doona saas u dhihi jiray mayasa ah, ma dhihi jirin waa sida qaalibka weya laakiin kolkoduba maya yidhaaho waa kuy waa dhici jirta waa kuy nimankii waadiisa weydiisan jirayba yidhi laa axmilukum walaysa cindii ma axmilukum ninka laga male وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه مجرى ما من أدوم وبريسان إلا ملكان ينزلان إلا لما ملك ما سيدري دونه فيقول أحدهما متوبيح دهيا اللهم أعط موثقا خلقا اللهم افتي واحد بدل فيه ويقول الآخر في روح دهيا اللهم أعط ممسكا تركا اللهم افتي وحشلا باربع سيئة طبعا متفق عليه وأن صوم الحديث من روح مدوم غير ربكم ثلاثا إلى الشمس يكون وعن رضي الله عنه أن رسول الله sلى الله عليه وaلي وسلم qاal qاl الله تaعالى alla wuxuu yidhi waxdib ku fiire اnsb ibna aadama yunsb عalayk wax bixi ibna aadama waa lagu siinayaa alla ku siinaye adiguna bixi waxaaga وعn cabdاللahi بn cمr بn العاaص رضي الله عنهma أن رجuلا sأل رsuul الlahi sلى الله عليه وaلي وسلم أy الإسلام خyر midbaa rasuulka wuxuu su-aalay sلى الله عليه وaلي وسلم islaamnimada ee uu qayga uu qayr badan yaani asyaada ay islaamnimadu ka kooban tahay ee acmaasheeda ah eebaa uu qayr badan qaala markaasu yuri tutcimu طacaam cuntadaad bixinaysa wa taqra'u salaam salaamtana waa gaadsiinaysa calaa man carabta waman lam tacrif qofkaad garanaysa iyo qaybgalanay muddo saas taasa ugu fiican uu nebi sal l slam cabdullah ibn camr ibn lcas radi allahu anhu marka xadiiska kale aad ugu adeegsani jiray oo inlaad qabeelana waa noqday goorkii dambe oo markaasu had iyo goor dergiisu dadka kala soo marka iyo inbaa buuxi jireen oo cuntada had iyo goor loo kala jira dadka kuwa kale ama kala imaan jiraan markay soo xajiyaan oo farabadaan oo sahay oo dadka faraha badanee la socda muxuu ku raasinayo yuu waran jiray xadiiskana aad ugu adeegsani jiray radi allahu tacaala canhu waxaana taas oo kale laga rabaayo qofku inaanu cilmiga aan ah u baranin iska maqal iyo iska garoorin iyo laqbeen iyo uu qalbigiisa ku digo xadiidka nabiga sal ly slam oo uu ogaado in laga rabo inuu ka camal falo ma u dabaqo wixii faqiilo oo marka warkaba waa inuu isku dayo inuu dabaqo oo inuu marna ha ahaadee xadiid aanu ku camal falini aanu daafin waa inu iska dayo nasal allah tawfiiq alay wasalam kulan dhan walaa la weydiiyo ayulislaamu khayr iyo ayulcamali xaqiil allah iyo ayulcamali aqbal marka haddana su-aalaha nabi sal sl jawaanihiisu waa kala duwan yihiin oo mxaay yaa kala dudisan inuu u jawaabaa marka waxaa suurowda inuu qof walba iyo xaaladiisa ilaalinayo qofkaas aagtiisa su-aalay intuu ahaa nin maalqabaana oo nebigu sal allahu alay wasalam xaaladiisa si waafaqsan kaydiska ay ugu jawaabayeen marka qaarkood buu qofkaasi wuxuu noqonayaa qof muxuu ahaayey waalid waa markaas birul waalideen ku guubaabine hadbaa qofka si walba xaaladiisa qof xaaladiisa munaaqiba ugu jawaabayay leanna qof walbaba cubuudiyadiisu waa waxa nicmadii alla uu isaga siiyey u qalmo weeyaan qofki ilaah alla uu siiyey cubuudiyadiisaas waa inuu maalkiisa dadka muslimiinta wuxuu barto u ku arko qofkii cilmi alla uu siiyey qofkii jaa alla uu siiyey iyo nasib alla uu siiyey qofkii geesinimo alla uu siiyey qof walbaba marka nicmada alla uu siiyey inuu xaggeeda ugu khidmeeyo muslimiinta yaa laga raba وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعون خصلة أفر أول حرم قال أن جوز الإنسان منيحة العلم إذا الإسماعيلية أي صحيح تهي ما من عامل يعمل بخصلة منها نجل قد تقي ولا إذا كمل فجاء كوادا تصل بدينه الدلالة وتصديق موعودها يجمعه إلى رب لقاء وهمين يوم إلا أدخله الله تعالى في الجنة الجنة الكبرية رواه البخاري وقد سبق بيان هذا هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير فقط كنت أمر حديثا كذا isagoo lamadiisa waa boqol soddon iyo sideed buu kusoo hormaray oo halkaa markaas wuxuu usoo deliishanayay itisaalu khayr inay fara badan tahay halkan tabana marka isagana wuxuu usoo deliishanayaa deeqda in la deeqo oo wax la bixiyo oo ku guubaadinayo taas usoo deliishanaya وعن أبي أمامة بن بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك adigu inaad inaad beeraha wax baahidaada beeraha markaa inaad wax kataa kuu fiican wa an tumsika khayrun lak inaad ceshataana waa kuu fiican tahay walaa tulaama calaa kafar wax kafarkana laguguma canaananayo kafarna waa kaasoo marray waa ah qofka baahidiisa u daboolo aan kuka badnayne inaad wax kafarka la hadho marka iska hadho lagugu dadaali maayo wabdac biman tacuul kuna bilow dinta aad masruufayso walyakun culyaa xayru min alyadisiflaa rawaahu muslim waana ka hore madaxoo kan boqol iyo toban isagoo dhambakiisiyaba ku maray wabda biman tacuulu iyaa yakun culyaa xayru min alyadisiflaa iyo inaas weli dhowr goor bay xadiid dhowr ah mid walba dhexdiisa kusoo hormartay وعن انس رضي الله عنه قال ما قيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاسلام شيئا ومن صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيء اسلامnimo wax laguma weydiisanin ilaa aطاه wuu soo jiray walaqad jaaءa rajulu nin baa u yimid faataahu ganaman bayna jabalayn laba buuro dhexdood arig buu siiyey oo daaqaya buu siiyey mxua qanaynta xunayn buu ka siiyey farajaca ilaa qowmi kolki buu ku noqday oo faqaala markaasuu yidhi yaa qowm aslimuu war kolkayow islaama faina muxamada sala allahu alayh waali wasalam yuutii cطaa man laa yakfa lfaqr wuxuu wuxuu bixinayaa si min aan faqrina ka baqayni si uu wuxuu bixiye yani marka ninkaana midnadu sheeganaya kadabahoo siduu rabbi uu kalsoon yahay ee faqirnima tijaarisaba aanu u lahayn oo alla ballanqaadkiisa uu kalsoon yahay muxuaha waa si aan ka suuroobaynin ilaa qof nebiya mooyaane islaam ahaa banaadin iminka runbuu sheeganayaa wain kaana rajulu ninkuu wuxuu ahaan jiray lagu islimo waa islaami jiray magriibna dumariyada aan soo adduun wax kale tusooninino maalka waxgalaas yeelana magriib lagu islaami jiray famaa yalbaqu billahi suura wax yar mooyaane ma aanu joogi jirin xataa yakuuna alislaamu axabba ilayhim ladunya wamaa calayha ilaa islaamiyadu u noqoto mid adduunyada oo dhan iyo xabiseedaaba uu ka jaal yahay oo qofka islaamiyada dhex galo qofka maala islaamiyada wuxuu soo gelayo oo guri baraadi oo siduu marka nebigu sala alla alay slam dadka muallafata qulubahum la yidhaaho siduu waxu siinaya markuu arko yana waxa lagu siiya uu islaami jiray laakiin markuu ku dhex galo islaamnimada uu arko ee uu barto madaafigeeda iyo wanaaggeeda u arko kolkaasuu jeclaan jiray oo baaki iimaanku qalbigiisa u geli jiray oo islaamnimada wax walbaba ka jeclaan jiray kolkaas rawahu muslim وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما xooluu qaydiye rasuulka alla sala allahu alayh wasalam faqultu markaasaan ya rasuul allah lagayru haaulaai kaanuu axaqa bihi minhum kuwa keyrkood ayaa kaga haboona koraasisay keyrkood baa kaga haboona maalka kada waan camal waa xugkiisaoo nabiguna sala allahu alayh wasalam waa uu u qeli doonaa marka niman aan ku habboonayn oon u baahnayn ayaa nebigu sal ly slam inuu siiyo markaa markaas wale kuwan kuwaanayn baa kaga habboonaa qofkana markaas wuxuu innahum khayaruuni waxay kala gooransiiyeen oo yas'aluunii bilfuxshi inay faaxishnimo sida macaani xaraam ay wax igu weydiistaan oo aansiiyo iyo oo yubakiluuna iyo inay bakiil iga dhigaan inaan intaan u diido ay u qaataan inaan bakiil ahay iyo inaan waxaas aan xaqayna u lahayn oo fuxshi igu aan siiyo labadaas kala gooransiiyeen walakum bibaakilin manacigana ku bakiilaya mumin rawah muslim marka nebigu sala allahu alayh wali wasalam kolka qaarkood baa muxuaha qofka waxaanu xaq u lahayn uu siinayo iskaga dhaqaajinayo leanna kolkaas waxaa marsale kale daraaddeed buu u maslaxo kale oo ka rajaxan inuu marka u diidadaas oo waa inuu ay u qaataan rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam inuu bakiil yahay inay dadku u fahmaan hadalkeed ayuu siin jiray hadda koorna waakan ku soo maray xadiidka abu sufyaan radiallahu canhu ee nebigu sala allahu alay ali wasalam erbabalinta uu ka nahyanayey inuu yidhi ma jiro qof intuu wax su-aalo aana rabin inaan siiyo oo su-aashiisa sababteediiy sadaqaqaadintiisa aan u siiyo haddana uga baraxaynaya ma jiro rawahu muslim وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم markuu la socday rasuulka alla sala allau alay slam uu jubayr la socday maqfalahu kasoo gaddoonkiisii min xunaynin xunayn uu ka soo gadoomay facarifahu alacraabu waxaa ku degdegay reerbaadihii baa ku degdegay yasaluunahu iyagoo su-aalaya oo nasi nasiila xata daruuhu ilaahay ku qasbeen ilaa samuratin geed quraca xaggii xadiidka kaga yimaadeen bay ku dirhaysa ay ku celiyeen fakhatifa biridaahu guriisiiba ka bartay gurii sare ayay ka bartay oo ka qaadatay fawaqafa nabiyu sal l slam markaasu istaagay oo faqaala markaasu ila actuunii ridaahi soo siiya go-ayga falow kaanat lii haddaan lahaan lahaa xadadu haadihi alcibaar birtan taga ee muxaakudaxlayga asradooda oo kale naaman oo xoolaah lafatamkuru baynakumaa idin taagan lahaa ibaax waxaa la yidhaha doqona dhowr gooran soo marreen waxa weeyaan geeda baadiheed qodxaalaga abaax la yidhaahaa mandabadaas kale marka geedahaasaa ku fara badan cadaab iyo salmaan iyo qulacdaa gaaban waxaasa ku fara badan ima laa tajidunii haddana heli maysaan baqiilan inaan dabcaal ahay iyo walaa kadaaban beenaan iyo walaa jabaana fulan oona iguma arkaysaan intaa mina mihi rawahu lbukhaari maqsana way xaala qufuuli haala wajeehi wasamuratu sajara waa geed noocaas ciidankada culamaahu sajaru lahu kalma dad qoraxa laga dareeya وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال ma yarayso sadaqadii xoolo ma yarayso dareer baysaa oo ku barakuma oo ku barwaaqooba wamaa zaada allahu cabdan bicaqlin ila ciza allaga addoon uma ziyaadiyo xadkiisa hortiisa uu qofkii dulmiyo iska arkay ilaa sharafun mooyaane wamaa sababa axadun lilah qofna dan alla hoostiisa uma dhigo ilaa rafahu allahu caza wajal ilaa korba uu qaadaa muttafaq ay rawahu muslim saddex warxadood oo mid walbaba sida daahirkeedaa si aan ahayn ay tahay yuu kaga hadlay xadiikan kada nebigu sala alla alay slam mid waxa weeyaan maalka wax laga bixiyo sadaqaa wax laga bixiyo waxa u muuqata maalka inuu yaraado wax ka dhimay maca daalika nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay maalka ku nuqsaan maya ku yaraadmay ilana waa ku barakoobayayo bedelkiisu aan la keenaya saan hadda koorna kusoo maray dhowr xadiidoo kala dambisan iyo aayadda wamaa farku min shayin fahuwa yukhlifu alla uu yidhi xadiidkiina uu ahaa labadii marada dhawaaqayay wama acti mufiqan khalaqa marka maalku yaraan maayo bedelkiisa imaanaya bedelkaas horumarka ama ha ahaado maalkii oo qarmay ama maal tijaaradii oo muxuuha rabaxday ama mid kale oo meel aanu ka filanayn alla uga keenee bedelkiisii buu helaya marka maalka kuma nuqsaamayo midda kalena waxaa weya qofkii inta lagu eebadbahoodo iska cafiya waxaa laga yaabaa dadku inaan u qaataan in qofkaasi la dhahayo kula weeyaan oo ka cabsaday laakiin taasi ma dhacaysee qofkii sharafdiga cilmi buu ka koransanayaayo dadkii waxay u qaadanayana qofkaasi qof akhlaaq wanaagsan yahayo ninkii ku adan darooday ee uu uu iska weynaysiiyo way ka dhaafay oo ninkaasu nin akhlaaq la weeyaan baa dadka u qaadanayaan midda kale waxaa weeye qofkii hoos iska dhigo oo darajadiisa hoos iskaga dhiga inuu dilloobayo oo oo maxaa dadka ay liidayaan in laga fahmay suurooda laakiin maaha allahu subxaana watacaala qofkaas sharaftiisa dadka u muujinayaayo dadkiiba korda u qaadayaano darajadii darajadiisa darajo ka saraysa yuu dadaalayaan waa muslim waan kusoo noqon doonaa xadiid raqam sita miya walaaa وعن أبي قبشة عمر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك لبو مغري فلا تكن أقسم عليهم عليهن saddex waan ku dhaaranayaa saddex arrimood waan ku dhaaranayaa inay yihiin yarxamuk allah وأxadiثكم xadiiثا تxfظوه xadiiثna waa idin sheegaya ee qabsana maa naqصa maalu cabdi min صدقة addoon xoolihii kuma yaraadaan sadqa salaada kuma yaraadaan wamaa dulima cabdun addoonna lama dulmiyo madlamatan dulmi lama dulmiyo wax lagama lama yeelo sabara calayha oo uu ka sabro ilaa rafaahu ila zaadahu llahu cizan alla ciziya sharafa buu ziyaadiya walaa fatacaddu lbaaba masala addoonna iskuma furo albaab baryo ila fataxa allahu calayhi baaba faqrin ilaa isagan alla wuxuu ku furaa albaab faqirinimo ku fura marku baryo isku furo faqriga alla ku furay faqrika ka baxdu isagu islahaa laakiin faqriga albaabka cusub ayuu isagu isku furay aw kalimatan naxwaha mas'ala lamida buu dhammaanisu sida uu yahay saddexda waa ku dhaaranayaayo waa jiro weeyaan oon hubo ويحدثكم حديثا تحفظوه حديثنا وين sheegaya qabsada qaala inama الdunya لأربعة نفر addunyada afar qof baa iskale dadka addunyada joogaayo waa afar noon cabd رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويأكل فيها لحمه ويعلم لله فيه حقا قال waxaa weye qof ayaa lagu siiyey maal iyo cilmi u siiyey oo maalkiisa cilmigiisa ku maamulayo oo rabbigiisa ga baqayo qaradiisa ka xidhiidhayo xuquuqda alla ku leeyahay garanayo oo xuquuqda iyo waajibaadka ka bixinayo fahaada biafdal ilmanaazil kaasuu darajadii u sarraysay buu joogaayo aakhiriga adduunkiiba waa faa'iday adduunkana maal buu leeyahay uu ku intifaaco aakhiradiina qayb iyo ajir badan buu ku leeyahay la maalkiisiibuu xuquuqdii ka bixiyey وcبd رزqه الlه cilma وlam yrزqhu maala wakiila bacd adoon oo alla cilmi uu siiyey maalka aanu siinin oo maalka marka qiimaha uu leeyahay maalka xalaasiya qiimaha uu islaamnimada ku leeyahay garanaya fahuwa saabiqu niya waakuu niyo fiican buu leeyahay oo kaqabay tahay yaqul wuxuu dhahayaa لو أن لي مالا لعملت فيه لعملت بعمل فلان haddaan maal lahaan lahaa sida hebel oo kale aan anigu nagu camalfali lahaayo ninkaasi siduu u sadaqaysanayo ee qaraabada u xidhinayo u kubadhayo masaajida u dhisayo madaalika u dhisayo musaashidaadka u dhisayo sidaasaan aniguna muslimiintu waan ficil awood waan dhaqan waadiniyatihi taasi niyadiisa ayuu leeyahay ajruhumaa sawaa ajrigooda labada ajarkoodu waa isku mid labada ajarkoodu isku mid weeyaan وcبd رزqه الlه maalan iyo adoon alla maal uu siiyey walam yrزqhu cilma cilmka aanu siinin fahuwa ykbطu waa ku batarabsanayaa fii maalihi bغayri cilm qabtiga waxaa la yidhaha camalka aan nidaamsanayn ayaa la yidhaha iska tasarufaya maalkiisa oo cilmi la-aan buusa uga tasarufaya waxay qalbigiisa uu siiyo iyo hawadiisa iyo shahwaadkiisa iyo maalkiisa kala dhaqaaqaya laa yastati kuwa rabbow rabbii kama baqaayo walaa yasulu kuwa raximah qaradiisana kama xidhiidhinayo walaa yaclamu lilahi kuwa xaqan alla xaqan uma aqoonsanayo fahada biakbat lmanaazil kaasu darajooyinka kii ugu xunaa buu leeyahay darajada ugu xun buu kaasuna leeyahay wacaqligiyaasona waa kii saddexaad eh si afraad weeyaan lam yarzuq allahu maalan walaa cilman maal iyo cilmitoona alla aanu siinin oo wayaquul wuxuu dhahay raarka ayaa marka sabxada saddexaad baarkaa waaye zaahilkeeha maal kale iyo sida ugu timanayo iyo sida waxyaalaha samaynaya tahayo fawa yaquulu markaas wuxuu dhahayaa low ana lii maalan la camiltu fiihi bicamali fulaan waa markii saddexaad jaaj ayaa maalka lahay haddaan maal laaan lahaa sidaasoo kalen aniguna lagu raxsan laha saasoo kale ma yeelinaha fahuwa biniyati isaguna niyadiisa ayuu leeyahay wisruhumaa sawa dembigoodu waa isku mid wahuwa niyatuhu saas idinkaa biniyati huwa niyatuhu kaasu niyadiisa kaasaa niyadiisa ah arrintaas iyada yaa oo kaasuu yahay oo ka dhab weeyaan hadalka uu leeyahay marka fawizruhumaa sawa dambigooda waa isku rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan xasan waan isla sheega xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu saxiix jaamicu sawiru jiray وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة وليلة قلن كل النبي صلى الله عليه وسلم جورهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما بقي منها ما حتى سؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها إلا كتفها ذلك من حرف السؤال قال النبي فيه البقية كلها إلا كتفها ذلك من الستة يحمله صورة ذلك واحد من الإنسان واحد من يعني intii istiqrama wayno taala majalakaasi marka waxan minsame weeyaan qalab tegay rawahu tirmidi waqaala xadiiثun صaxiix waana sida u sheegay xadiiثun صaxiix weeyaan waxaa sheekh muqbil ilwaazici fi صaxiix اlmusnad wakadalika sheekh اlalbani ومعناه تصدقوا بها إلا خفت عذرك إلا يتكلمون صدقة وقال ابن كثير بقيت لنا في الآخرة إلا فتفها آخرة ما قال إلا ترك المويانا هنا يسلم وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له إيه لا توكي فيوكى عليك عقلا يا عقلا منه ما كان شيء قد تحتهل منه والجبل تأسون الله مخاطر منه وفي رواية أنفقي أو انفقي أو انفقي saddexdaa sano oo koobanaano way sheegi doonaan wax bixi buu yidhi oo naqatee buu yidhi walaa tuxsii hatirinin hatirinin aan kala koobin fayuxsi allahu calayka anama adnahu kaa kaa xisaabo yani uu ku xisaabo waxaad bixinaysaa xisaabin yanaga ku xisaabin walaa tuuci ha oo weelkaa ka horxilinin ha ku buranin فيوحي الله عليك على القاوية لكلام هل الكائل كلام متفق عليه بها الله حسنه حديث نوع لمن حديث مثلا إذا صوم الرئي يا ابن آدم أمسك ينطق عليك إياه حديث كلام لمدها ما لما قد صفت من مال إياه اللهم أعطي منطقا خلقا إياه ولا ينهى عليه وما أنفقت من شيء فهو يخلص النصوص تتبع وحي ولا كيريسة إن قصدي wixi uu bixiyo qadarkiisa alla uu keenayo alla ugu ballanqaadayo laakiin kan wuxuu la sii dheer yahay in qofku siduu iska dhiga alla ka dhigaayo hadduu qofka alla ku kalsoonaado oo uu maalkiisa uu bixiyo oo uu ogaado inuu alla rugtiisa oo isagu maalkan kale uu bixinayo u baahanayn inuu alla qadarkiisa uu siinayo alla waa siinaya hadduu se yidhaah xageed maal ka haddaad wax intan iska bixisa arrintan maxaa keenayaa uu yidhaaho wixiisii arintii mehelayo maalkiyaa looga ka arkanaysana waxa ku taragtay layiri sameeyahay kugu filaabo maalkaagaa isagaa ku hadlasay alla maalka saameyni waa insaxiyey bilxaar muhmara wahuwa bimacnaa ansaxi wakadalika daxi saddexda waa bimacnaa ansaxi wasulami وعن ابي هريره رضي الله عنه بحيية الجيش إذا وحي حال كل كلامية كمثل رجلين سي لبن أرسل عليهما جنة من حديد جنة كجبة jinnataani laba dira ina waxaa la yidhahaa gaataanka la ysaga dhigo wuxuuka la ysaga dhigaa la yidhahaa markaa dibira laga wada laba dira xidhan oo min xadiidin bira min kudiyihimaa naafahooda ilaa qaraaqiihimaa ilaa kalxamahooda inta u jooga saasay ka dhigan yihiin faama almunfiqu kii waqtiga ahay wax bixinayay falaa yunfiqu wax ma bixinayo ilaa sadaqa way waaqaanaysaa markii wax bixiya bay ka dhabaysa ka dhabaysa waqtiga sii delaysa oo waqalad liidinsa waqalad calaa jildihi waqalad isaga masumidu yani istaqaad weeyaan xataa tuqfiya banaanahu ilaa farihiisa gacmeed ay qariso xagga inta soo dheeraatay gacmihina ay faraha qariso wa tucfiya ay tirtirto asaga raadkiisa xagga wadan inta u dheeraato ay dhulka xaafadkiisaa baabiinayso yani marka waxa wey markan xoog qofkan mar alla markuu bixiyaba naftiisii ayaa waataabsanaysa oo baktinimada baranayso oo bakilnimadii ka fogaanaysa sidii qofkan mxuahay maradii hadda kasidonaysay ay uga dheeraanta jidika madowlagaarika uga badbadanayso marka kolkaas wuxuu noqonaya qof diraftiyo baktinimada ka kolka horeta marka isagaa ku qasbaayo wax bixinta isbaraayo وقال الذين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم هكذا مثلا وأما البخيل فقد البخيل كيف فلا فلا يريد أن ينفق شيئا مرة من وحدحية إلا لزق الوحي تدعى كتب ليسا كل حلقة حلقة ولدا مكان مثل كتب ليسا فلا فهو يوسعها inuu ballaariyo buu rabaa falaa tartaficu ma ballaarmayso eeismaysokukulisaa markuu waxbay yidhaahda darajii midaa muxuu ahaayey shaytaan baa u sheekaynayo maalkii baa waftiisa imaanayo oo markaas uu ceysanayo iyo nin baa la sheegay geelika inuu ka bixiyo mise loo lahay inuu ka bixiyo ka bixiyo qaalin buu soo qabtay maalintii markuu soo qabtay buurdixiisii baa yii markaas u arkay siwiilka birbirbirbirkasubay markaasay la quruxsanaatay oo markaasuu iska shiido sii gaar marka kolkuu rabo inuu waxbixiyaba shaytaan iyo dara u oo markaasay naftiisii diinaysa marka wuxuu ka dhigan yahay siwiilay inuu iska waasaday والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnaa shareedka labiyo soddonaad babinkii labaad ayaa noo bilaabmaya marka wuxuuna ka bilaabmaya xadiidka shan boqol iyo lixdan ee xadiidka abi hurayra ee rasuulku sala allahu alayh ali wasalam uu caddaynayay qofka bakiilkiga iyo qofka deeqsiga ah xaaladooda uu shabahay markaas wuxuu leeyahay xadiiث متفق عليه والجنة الدرع ومعناه وحديث الجديدنا وحوي أن المنفق قصر وجهنيه كلما أنفق مرة مركه وحدثية سبق الله بإعلانك وطالت حتى تجر وراءه إلى بلاش تكتب بيسمته وتقصر رجليه ليه athara mashihi wa khutuwaatihi raadkii socodkiisa iyo tallaabooyinkiisana ay qariso socodkooda marka yani macnaha waxaa weeye kolka hore qofkii socod ku qasbaayo soo kasbanaya laakiin doorka dambe sabci bay un noqonaysaa وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بإبل تمرة qofkii sadaqaysa wax u dhegma xabad timid ah cidli iyo cadli labadaasoo kala jiro cadli marka la idhaaho waa waxa shayga u dhigma xagga qiimaha uga dhigma amaa kolka cidli layidhaaho la hoos dhabo waa wax u miisaan markaydaas ayaa la yidhaahaa oo min kasbin ayibin kasab xalaala ah walaa yaqbal allahu ila ayiba allana waxaan xalaal ahayn ma aqbaleen faina allaha yaqbaluhaa biyamiini alla subxaana watacaala wuxuu ku aqbalayaa ku qaadayaa midigtiisa kayfeed ugu qaadana kaagaranay uma yurabbiiha lisaaxibiha u kobcinayaa saaxibkaadii uma yurabbi axadukum sidii midkiin u kobciyo idawahu darmaankiisa maxaa wele ilmaha yar faraska ayaa kurow layidhaha muhlayna waa la yidhahaa xataa takuuna ilaahay ka noqoto mikla jabal buur oo kale ka noqoto xabadhaysa markaa haydo muttafaqun caleyh waa mubaaqadii markaa la subxaana wa tacaala waala wahiin laa laabayahunahaa الخلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو خلو ويقال بكسر الفاء واسكان اللام كل من الوالدة وتكويف الواو وهو المغر قدم سيتم وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض حديث كذا هو حديث دعلق وتعدى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كوثا أيام أوه tilmaamaysa sida uu qofku sadaqada uu bixiyo alla ugu barakeeyo maalkiisa maalkiisa ugu barakoodo nin oo meel bannaana ah socdaa fasamaaha sawtan codbu ka maqlay fii saxaabatin daruur dhexdeed ibti xadiiqata fulaan leh waabi beerta hebel sidaas leh marka yani marag baa mintaas alla subxaana watacaala uu marag kale usoo diray mana geeyey roobka yahay yaa la aagayaa inuu nin mucayan ah oo meesha dadka badan kamida ah beertiisa u waraabiyo oo beerhii kalaba laga leexiyo fatanaxaa daalika saxaab daruurtii iyada ay iyada isbedesho weec bay tira oo meesha ka bedeshay fa maahu biyii sid wuxuu ku shubay ila alla wado oo malaa'ig ay israaciil subxaana wa tacala u adeejiin weeyaana lagu tasarufayo oo iska daayo maha rabka kariyo وعديهdu ku xugtay fii xadratin deel meel duur oo dhagaxley ah ayay ku xugtay faidaa sharjatun min tilka shiraad farqaha ka mid ah iyo maranada yaryar ee duurka usoo daadega taasaa sharjilada mideeda farab farqaha ka midaba qad istawcabad dalika alma'a kullahu biyihii oo dhan wada tuugsaday oo meel kale ayna ka aadin oo biyihii o dhan wada dhamaysatay fatatabaca almaadihi wuu ka dabakogay ninkii wuu ka adqaaday meesha bal waxa ka socda aad aragtid buu fidaho markaas biyihii meesha ay aadeen wuu ka dabamaray faidaa rajulun qaa'imun fii xadiiqatihi yuxawilu maa bimisxaatihi wuxuu la kulmay nin beertiisii dhex taagano biyihii ku socdeen beer galay oo ninkii beerta lahaantuu biyihii dhex taagan yahay biyihii marka beertuu ku gudbi waayo oo inuu garafadiisu iyo midaanbadiisu ay ba-anta ku haysto buu arkay faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi isagoo raba midankadu karaamadantaba iyo dhaqaalahan xagga allooga yimid wuxuu ku helay ee camala inuu ogaado wuxuu yaa cabdallah masma ri addoon ayoo magacaa qaala fulaan waa hebel hebel la yidhahaa welis min ladinka ah, naamu saxaaba magacii uu daruurta ka maqlay buuna sheegtay faqaala lahu markaasu ninkii ku yidhi ya cabdallahi ima tasaluna can ismi maxaad magacga i wararsanaysa qaala markaasu yidhi fainii samictu sawta inii samictu sawtan cod baan ka maqlay fi saxaabi aladii haadaa maa'uhu sababta biyahan kaga lahaa dhexdiisaan ka maqlay yaquulu isagoo kolkaasuna uu leeyahay istaxadiiqata filan mislik magacaas magacaasuu ku dhawaaqaya reerka laga waraabiyaa baan maqlay famaa tasnacu fiiha maxaad ku samaysaa oo aad xaraamada ku mudatay faqaala markaas yidhi amaa in qulta dalik haddaad sidaa dhahday fainii anduru ilaa maa yakruju minha wixii ka soo baxaankiiya oon xisaabaa fatasadaqu bisulisihi suliskii waan sadaqaystaa wa aakulu ana waciyaalii sulisan aniga ciyaalkayna sulis baan cunnaa wa aruddu fiiha waxaanan beerta dib ugu celiyaayoon ku camiraa muhaa silkahu silkiisa kalena waa muslim marka saddexdaa arrimood buu wuxuu isku daray oo ciyaalkiisa masruufadiisa ay ku yahay naftiisida uu u masruufanayo xoogiisa oo muruqmaalkiisa u ahaa iyo dhaqaalaytaa maalkiisa u dhaqaalaysanaya u hagaajinayo ee kolkii awxi ka baxa qaarkii dib ugu celinayo ku hagaajinayo bil cusub oo ku dara iyo geedahu ka hagaajiyo iyo biyuhu ugu soo jeexay iyo wuxuu noqotada saddexdaa arrimood iyo sadaqada kale dadkana masaakiinta helaysana oo ku sadaqaysanayo saddexdaa arrimood buu ku helay ninkaasu karaamada marka saasa waxaa ku suurowda dad meel wada degan qaarna in maalkoodii alla barakeeyo oo akriyinka balaayada alla uga ilaaliyo qaarna maalkoodii balaayiya akiyi waxyaalahan uu ku dhacdo oo kana xoolihii ka madhaan kana xoolihii u barakoobaan beeri nolol beereediisa ay kamid an midna in alla waraabiyo لأنه أمي alxafat اlأrض اmurabasaة xijaaraة baydaa waa dhulkan aan la humiyahee dhul omo leh dhagxan madmaday wsharja bifadxi shiini maljamati wakana raacu biljin hiya masiilu maa biyo meeshay maraan weeya baabu nahyi can albukli washux waa kii cagsi aan soo maray baabkaan soo maray kiisi weeya iyo shaxnimada waa idinka laysabay baqan allahu tacaala وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وأما من بخل qofkii bakiila ee maalkiisa aan baxsanin واstغnىa ee isgaata ee maalkiisa inuu ku filayba alla aan u baahnayn mxaaha u qaata ee adduunyo aakhare kala taaqooma wakayaba oo beeniya bilxusnaa midii wanaagga badnayd leh oo beeniya oo jannada ah mutabedelka ah fasanuyasiruhu waxaan u dib yaraynaynaa ku dhaqaajinaynaa lilcusraa midii dhibkaba arrintii nakasar iyo dhibka badnayd ayaan u sahraynaa buleed wamaa yugnii canhu waxbana uma tarayo maalihi xoolihiisu idaa taraddaa markuu halaagsamo markuu dhinto وليسي يخضعون الخير وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون qofka laga ilaaliya inuu ka badbaadiyo naftiisa bakaynimadeeda kuwaas iyagoo baasya liibaanay waama alxadiidu fataqadama jumlatu minha fi lbaab asaalex xadiidka bakaylnimada maxaa nahyinaysa qaar kamidihii baabkii hore ku soo mareen ee ammaanayay jaabtinimada iyo waxbixinta وعن جابر رضي الله عنه أna رsul الlh صل ل sلم qاal اتqوا الظلم faإna ظلma ظulmaaت yومa القiyاamة ka ilaaliya baalimnimada dadka alla dulmidaan iska ilaaliya لأnna dulmigu waxa weeyaan waa mugdiyaal buu maalinta qiyaamaha yahay wاtaqu الshuxa baqiilnimadana iska ilaaliya faina الshuxa ahlaka min kana qablakum midkii idinka horeeya buu halaagay siuna u halaagay xamalahum calى an tasakuu dimaahum وataxalluu maxaarimahum wuxuu ugu sababoobay oo u geeyey inay dhiigoodu baadiyaan waxyaalihii xaaraamta ka ahaa ee qaadaqaadka kale ka xaaraamka ay banaystaan oo isku laayaan asbaxaan oo balaayo isku sameeyaan kuwiyoo kale markay ugu sameeyaan ku noqotaan iska ilaaliyaan rawax muslim xadiidkan marku mar hore ka hormaray oo raqam maateen iyo salaata ku soo hormaray baabu liishaari walmuwaasac iishaar waa muxaa huridda qofka wixii isagu uu lahaa ama lala lahaa ubayr kuu hore u daaiyo kisaar baa la yidhaha muwaasaana waxaa la yidhaahaa inuu dadka kale isla sumo iniyo dad kale isib wixii ay wada lahaayeen ama wuxuu isagu iska lahaa dadkiina wax ka siiyo isagiina uu munaafacadsado oo isna kuntijao qaala allahu tacaala labadaas waxaa agtilooda gaar ahaan inkaarka waa cagsiisa midaan hadda soo maro asaradii aan hadda ka hor soo mar ama istikaarka uu agtiisa weeyaano wixii muftaraga ahayo qofkii uu iska qaato dadkii xaqa ku laha aan waxba ka siinin iyo istikaarka la yidhaha ama akala la yidhaha qaala allahu tacaala waid yusfiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim qasaasa oo naftooda ayay ka huraan oo ay qayrkood ayay ku daayaan waxay ay lahaayaan walow kaana bihim qasaas macawiliba ha hayse xataa macluulimaha haysta waxay lahaayeen ayay dadka kale u horaan marka yaanaa subxana wataala midkaas ammaanay yuufuuna bilnadri wayaqaafuuna yawma kaana sharu mustaqiran wayadcuna wayaqaana ala ciddii dadkaas aayadahaasi ku ammaanaya وqاaل تaعaaلى ويطعmuuna الطعاama عalى xibه miskiina ويtiima وasiira ويطعmuuna الطعاama cuntada ayay siiyaan calىa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa ula jira cuntada jecelyhi u baahan yihiin ayay siiyaan miskiinan wayatiima waasiira miskiin iyo agoon iyo qafaar bay siiyaan ama calىa xubbihi liأjli xubbihi alle jacaylkiisa daraaddeed jacaylka alle jacaylihim daraaddeed ayay waxay u bixinayaan maalkoodii dadkaas alla in la siiyo u amray ee cuntadooda u keenayaan ila aakhiri aayaati يعني آيات انت وخلقت يا عبودية إنما نسألك بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبيدا قمطريرا وقاه الله شر ذلك ذلك اليوم لقاهم نظركم وسرورا وجزاهم بما كفروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرى نجاة ولا زهريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت وكفرت بالله إلى آخر الآيات مرة آيات كثير تعرفه وحا الله يعني أخذتها على عينه sida nimankaasi mukhliصiin u yihiin iyo siday dad alla oon maalkooda ugu bixinayeen oo dadka ay waxsiinayaan ayna abaalgud iyo waxba ayna uga rabin oo dad alla un ay u bixinayaan ayuu alla tilmaamay oo ku dheeraaday markaana nicmada uu siinayo oo goortii dambe iyadana aad u sii kaarkaabiyo alla subxaanahu watacaala oo misaaliyey وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم aayaddaas misaalkeeda iyo xasiritaankeeda iyo xadiidka kalena ku saabsan yahay oo saxaabadu ridwaan ullahi calayhim siday naftooda uga qaadi jireen waxay u baahan yihiin ee qayrkood ay kagu horraysiinayeen iyo sidai uu nabigu sala lla alay slam ugu ammaanay amaantan kale qur-aanka alla ku sheegay ee u misaan waa qaadi sheegaya naftaada ka qaado naftaada u qaad bay soomaliya marka qofku markuu ka u baahan yahay iyo qayrku marka uu kaga horeysiya iska siiyo marka sid aakhiran jirtaa naftiisa usii usii taalla weeye marka wuxuu nin baa u yimi nabiga sala allahu alay wali faqaala yaa rasuul allah inii majhuul anu waa dhibaysnahay ana waa gaajisnahay buu ka wadaa fardanayo fa arsala ilaa bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaarkood buu fariin jiray oo wax weydiinaya faqaalat markaas waxay tihi waladii baakaka bilxaqi maa cindii ilaa maa allihii xaq kugu soo diray rasuulka adhigaa ku dhaartay waxaan dhiigaahayn mahayo uma arsala ilaa ukraa haddana tu kale u diray faqaala mila daalika sidaasoo kale haddana tihi xataa qulna kulluhunna ilaa dhammaantood oo ka yidhaaheen mila daalika sidaasoo kale laa waladii baakaka bilxaqi maa cindii ilaa maa anigoona ka dhahay faqala nabiyu sala lla sl markaasu nebigu wuxuu yidhi man yudayifu haada alleyla yaa kan marti gelinaya caawa ninkan iyo caawa marti geliya faqaala rajulu min alansaar ana yaa rasuul allah anaa marti gelinaya ninkaasuna abu dalxa ansaar buu aada layidhaha faاnطalaqat bihi ilaa axlii gurgiisiibuu la aaday faqaala limra'ati haweenaydiisiibuu ku yidhi akrimii rayfa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam maamuus martida rasuulka all sal allahu alayh waali wasalam yani nimanka rasuulka all sal lagu soo daray oo martidiisii ayaan hagaajini kar wa fii riwaayatin qaala binbaas yaa wanaydisin wuxuu ku yidhi hal cindaki shay wax ma haysaa faqaalat la ilaa kuusoo yeeli waxba maayo ilaa kuusa carruurtayda mooyaane halka wax ixtiliyaan carruurta iyo waxay aaw ku cashoodiisan mooyaane wax kale ma hayo faqaala markaasu wuxuu hi callimuuhum bishayin saqar oo ilaa weelo waidaa araadu lcashaa'a qamayiihi markay casha doonaan ay cashada u ooyaan asana kuu cidahaan saqar ee anceseexis sarakasagis ilaa weeliyo waidaa dakala dayfuna markuu martigaan soo galo saabkii istiraag xamadka dan sidii xagaajana iska dhigo marka intay soo dhigto dan oo ka qaryan warka inuu sidaa shuuxa laga ilaalinayo raasii tiraa qababka dan wa arini kutir annaa naakulu inan la cunayno marka hareeraha kasoo fadhiso oo sidii warka dhaqdhaqaajii oo sidii waxaan la cunayno oo kale ka faqacaduu way fadhiisteen waa kaba bayku cunay wabaaka aawiyeen waxay bariyeen iyagoo gaajaysan falama asbaxa markuu waa barisay buu qadaa calaa yaqi ala nebi sala slam kusoo jarmaaday faqaala markaasuu rabbi nabigu wuxuhi sal allahu alayh wali wasalam laqad cajiba allahu min saniicikumaa bibaytikuma alleyla muttafaqun calayhi rabbi waa ka yaabay rabbi waa ka yaabay muxuu ahay sidaad u gashaan xalay nafsiyo marka marka wuxuu leeyahay nabigu alla subxaana wa tacajab laylaha buu leeyahay la yaab laylaha siduu baxay iyo uu u leeyahay hadda koorna aan soo maray iyo qadab iyo ribo iyo u leeyahay sifaadkiisa kelimada ay kamid tahay la inkiraynin lana takiyisanaynin xadiidkuna marka waxaa kaloo wariye tirmidiy wanasaa-iya wariyey waana muttafaq calayhi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي ثلاثة laba cuntadood saddex waa ku filan tahay inkay saddex ka laba ka dhargiday saddex waa kaa garbixinaysaa ku noolaanaysa wa طacaamu khalaafati kaafir arbaca saddex cuntadoodna afar waa ku filan tahay muttafaqun calayh waana imaan doonaa saddex laba gooro danbuu imaan doonaa oo toddoba boqol konton iyo shan iyo toddoba boqol konton iyo lix ayuu ku imaan doonaa وفي رواية لمسلم بن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد في مثل رواية روح أهل محمد رواية أبي هريرة أهلية أنه رواية جابر وحليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية كان متفيع ولكفي قبل السنة انت تنتهي kira dad ah ay ka dargiraayeen tirada labalaadkeed tirada labalaadkeed inay ku gaagadaxayaan ay ku noolaan karayaan oo marka waqti ay dhibaatooyinku joogaan iyo sidaa wax loo qaybiyo oo dadka hadalkalijoogtiga qof walbaba uu helo oo marka tirada way helaysaa sidaa u badato ee walow dharakaaba la waaye وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رجل بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم mar aan socdaal ku jiray rasuulka alla sala alla alay slam aan kula jiray id jaa rajulu nin baa yimid calaa raaxilatin lahu halkiisa oo gaadiidkiisa afuushan fagaala wuxuu bilaabay ninkii uxudaka soo dhex galay yasrifu basarahu bihiisa inuu warwareejiyo yamiinahu shimaalan midig iyo bidix qofkuu garto oo aanayso oo marka uu ku dego oo sahidiisa iyo marka uu la wadaago yuu firfirsanaya nin waxba haysanin ahaa markaasuu arkay rasuulka sal l slam faqaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alla wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu bahrin qofkii haysta gaadi dheeraada bahriga dhabarkaa la yidhaaha laakiin gaadiidka hadda laga wadaayo naasi gaadidka oo dhan yaa bahri laga dhigaya lanno dhabarka ayaa laga rastaay laga isticmaala oo laga qoraa marka taasoo kalena marka waxaa weeyaan ilaaqul juzi wa iraani kulkul kolka sidaas oo kale ay tahay shaygii oo dhan qayb isaga ka mida ah lagu idlaaqayo sida raqaba iyo quraac iyo quraac fardaha quraaca lagu magacaaba geela qof baa lagu magacaaba ariga raaq baa lagu magacaaba wel mxuahaye fardahana baa la yidhaha ah, qofka la adoonsanaya raqabaa la yidhaha waxa sidaas oo kale ah marka kolkii juz shaygii kamida kulligii lagu magrisi lagu wada sheegayo si kala duwanaynta kala yimid kala yihin fal yacud bihi calaa man laa dahra lahu ha kula noqdo yani wax ka fiiriyo qof aan gaadiid lahayn qofkii neef gaadiid oo dheeraad wata laba neef isku wata xulugaanaga raadira ha siiyo waman kaana lahu fadlun min zaad qofkii sahay dheeraada ah haystaana falyacud bihi calaa man laa zaada lahu ha ku celiyo ha siiyo qofkii aan sahay lahayn ذكر من أصناف المال ما ذكر maalka anwaadiisii buu wuxuu ka sheegtay intuu ka sheegteegay xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragno annahu laa xaqa liaxadin mina fii fadlin inaanan xaq ku lahayn qof annaga naga midheba waxa dheeraadka maalkiisa qof wana maalkiisa inta uga baahaya dheeraadkeeda inuu ku ka qaato inta kale uu qalqiga alla siiyo inay waajib ku tahay ilaanu ga aragnay rawaahu muslim waxaana marka uu ku iman doonaa xadiidku رقم 969 وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة haweenay baa rasuulka sal ly slam waxay u keentay mara ay gacanteeda ku samaysay ukun arinjigi iyo la yidhaaho marya noocaas oo kale oo yaman lagu sameey jiray ilxana lagu sameeye buruud la dhihi jiray faqaala waxay tihi nasaytuhaa biyadaya gacantaydaan ku sameeyey laabkuwakaha inaan ku hubiyo inaan ku siiyo daraadeed baa niyadaasaan kugu sameeyeyba faaqada an nabiyu sal allau alay wasalam uu qaatay nebigu sal alay slam mastaajan ilaahay sago u baahno araban faqaraja ilaynaa wuu noo soo baxay wailaa la izaaruta wa buu noo soo baxay maalin faqaala fulaanun hebel baa wuxuu yidhi fulaankaasuna cabdiraxmaan ibnu cawf waxbaa la yidhaahay xusunihaa ma axsanaha iskii yaa rasuul allah qux badana maradan faqaala nacam waa yahay buuli fajalasa nabiy sal slam waa fadhiistay fi lmajlisi majliskiibuu fadhiistay uma rajaca waa noqday guriguu ku noqday fatawaca waa soo laalaabay uma arsala biha waa usoo diray faqaala alqowm raggii baa waxay idhaa ninkii amaantayoo ma axsan wanaag ma aadan si fiican ma aadooye lam ykaha nabiyu sal allahu alay wasalam maxtaajan ilayha nabiga sal ly slam hadday isagoo u baahan oo aaradan uma sa'altahu waad weydiisatay wa alimta annahu laa yaruddu saa'ila waxaanad ogtahay qof wax weydiisay inaan u diidayno waa ogtahay saan baan marka yeeshay faqaala markaasu ninkii wuxuu yidhi inii wallahi ma sa'altuhu liarbataha inamaa sa'altuhu litakuna kafanii anugu ma aanan u weydiisanin inaan xidho laakiin waxaan u weydiistay in lagu qabto kafaka inay noqoto ayaan u weydiistay markaa barakaysiyo nabiga sal l sl arrinta dhankaa jisiisa taabta uu barakaysanayo ayuu u weydiistay guri ahaan iyo addunya ahaan lana weydiisanay qaala sacd radi allahu canhu saar ibnu sacdi xadiiska warinayaa wuxuu yihi fakaanat kakanahu kafankiisa inay noqotay muttafaqun calayh eerawaxa wey bukhaari baa ujeeda marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofku kafanka inuu sii dhigto oo shay baraka leh oo masalan muxuu ahaysay dalka qaarkood ay yeeli jireen dadkay jihaadka ku galeen iyo dadkay ku hajiyeen iyo kay iyagoo xayan qur'aan badan ay aqriyeen iyo muxuahay lagu soo kawkadhihi jireen وعن رضي الله عنه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين nimanka ashariyinta waa qabiilada mamurka u ka dhashay radi allahu canhu idaa armaluu fi lgadi marka ay saxidu ka dhammaato duulaanka dhexdiisa aw qalla طacaamu ciyaalihim bilmadiina ama cuntadii ciddooda ay yaraato magaalada marka la joogo wax yar ka soo haro jamacuu ma kaana cindahum waxay ahayaan bay isugu goyn jireen fii sawbin waaxidin hal mar oo keliya uma qtasamuuhu baynahum dhexdooday qaybsanayeen shaynaan waaxidin weelka ay ku qaybsanayeen bisawiyati si siman si wax yar lahaa iyo si waxba xun lahaaba si isla eg bay u qaybsan jireen fahum minii waana minhum iyagu anay iyo mid yihiin alla iyayaan ka mid ahay mutafaqun caleyh yani marka iyaguna dariiqadaydii ayay ku socdaan aniguna sidoodaas oo kale ayaan u dhaqmaayo on marka muwaasaadkaasoo kalebaa la yidhaahaa dadkiiba si siman mxahay waxay u qaybsanayo kii hore ee mxahay qoysi isaga ahaa martida siday u galeen iyo maradii nabiga sal alay slam u baahnay si u bixiyey iyo taasna isaar midka layidhaaha weeye armaru macnaheedu waxaa weeyaan faraqa zaaduhum qaydooda markay dhammaato aw qaaraba alfaraag ama ku dhowaato inuu dhammaatay baabu tanaafusi fi umuuri alaakhira waاlistibtaali mima yutabaraku bihi tartanka lagu tartamo arrimaha aakharo iyo barkashada la barsado wixii barakale wixii adduunye un iyaga ka ah in la yaraysta baan soo maray laakiin wixii aakhiro ah ee khayr leh khayr xagga sharciga ah leh waa in la barsada qal llahu tacaala wfi dalika falyatanaafasu lmutanaafisuun midka isaga ah ku tartamaankiisa qofkii tartan gelaya kaasa wax lagu tartamee isaga ku tartamo ciyaar iyo kubad iyo baleeyaaadees waxaasma wax lagu tartamee kana wax lagu tartamee ku tartamo taas marka la sheegayaana waa mid alle subxaanahu watacaala aayadaha aayadda korayay kusoo sheegay ee muxuu ahay nicmada aakhirada alle subxaana watacaala uu ku sheegay وأصحاب اليمين ma أصحاب اليمين من الأبرار الذين عند الأراك ينظرون تعرف في وجوههم كيف غبر mooyinka abraarta la keenaya markuu alla subxaanaه watacaala uu koriyey ayuu kaas a u tartameen dadkii tartamaya وعن سهل بن سهل رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنهما ana rasuul اlahi salى اla alay slam utiya bisharaabin sharaab baa loo keenay fashariba waa cabbay fashariba mid waxbuu ka cabbay wa can yamiinihi gulaam midigkiisana wiil yar baa fadhiya waa ibn cabaas radi allahu canhuma wa can yasaarihi اlasyaaq bidixiisana odayaashii baa fadhiyey markaasuu faqaala lilgulaam cangi yaraabu ku yidhi hambadiisii ataadan li an uctiya haaulaa ma ii ilaysa inaan ku akriso odayaashan inaan siiyo faqaala algulaam xamdi baa wuxu uhi laa wallahi ya rasuul allah laa uusiru binasiibii minka axadan kuma kama siinayo qaybta aan kugu leeyahay barakadaada ku leeyahay hambadaada qofna iskama siinayo fatallahu rasuulu lah sal l slam wuu saaray rasuulka al sal l slam abuurkiisii yadii gacantiisu saaray muttafaqun caleyh marka sidaas macnaheeda waxaa weeyaan markii shay salaad oo kalihiyo la wareejinayo miligkaa laga wareejiya masalan bainta gaadho hal marka kolkii qof muxuu ahay kolka xataa la bixinayo la bilaaday kolle ku waa inuu qofka bilaadayaayo qofka miligka ka ah inuu ku bilaabo sidaasuu marka sheekh alalbani uga baxaya nebiga sal l sl markii si hadda wax loogu bilaabay ma aha inuu ahaa qofka ugu mudnaanta badan ee ugu farax badan meesha inuu ahaa un looguma bilaabine waxa loogu bilaabay weli kagaa qalbaday sharaabkaa kagaa qalbaday marka qofkii kolkuu eh, haddii qof uuna dalbado qofkaa wixii ka soo hara waa inuu xagga nigiisaa ka wado ehm, weliba marka inuu kaydan dalbi maayo dadkii u keenay sharaabka kaydan dalbi maayo hadduu eh, inuu idan dalba u baahdo oo dadka qofka nigiisa a jooga qof ahay inuu siiyo uu doono waa inuu ka ibadalbo kaamilka jooga ibadalbo weliba marka waxaa wey ta kale ee wixii camal ahaa wax aakhiro oo barakale adduunyaada isaar isagu ma aqbalo wixii adduunya nafsi adduunyaba isaar aqbalo isaarkeeda isu ajira mooyaan marka ibn cabaas radi allahu canhuma barakadii nabiga sala allahu alayh wasalam waa uu ehm, waa ku fara oo ma aanu qofna iskama siinin nabiguna sala allahu alayh wasalam ma aanu ku canaananin bal lahu bitaai musannaati fawqu ay wadachu wahada gulaamu huwa bnu cabaasin radi allahu canhuma وعn أbي هurيرaةa رadي الله عnه عن النبي صل ل sلم qاal istidاnka nbg sl sl khayra dalbe iبn cabaas ba yidhi nimankan odayaasha inaad silmayeeyimaysaan waajib maayo aha oo waxaa jirta mid kale oo mxu imaan doonta in allah oo nabigu sal l slam markuu saaadu ku caday uu midibkiisana jeeday nin reer baadiyaha ah reer baadiyaha bidixdana abubakr uu ka fadhiyey ee si reer baadiyaha buu siiye markuu cumar yidhi yaa rasuulallah abubakr baa bidixdana fadhiya si uu yidhi alaymana falayman ama alaymanuuna alaymanuuna aymanuun وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام mar uu ayuub waxaa barakada leh ee marka yaa barakadaasi waxay noqotaa mid mxahay nafci adduunna leh barakana leh marka nebi ayuu sal allahu alayhi wasalam isagoo